bsm اllah wالsalaaةu wالsalaamu عalى rasuuli اllah wعalى alihi وصaxbihi wman اhtada bhudahu wbacd markii mualifku raximah اllah markuu sheegay sanad iyo matni uu tacriifiyey xadiiskana in labadaa loo qeybiyo uu inoo sheegay mid walba mid walbana luq ahaan iyo isilaax ahaanba uu u tacriifiyey waxa uu ku xigsiiyey cinwaan uu u bixiyey أwalu man dawana fi culumi اlxadiiث ciddii ugu horreysay ee cilmi alxadiiska wax ka qorta intaanaynu qoraalka markaa gaadhin halkan muqadimo muhima iyo gogoldheg muhima ayaynu tilmaamaynaa waa inaad qalinkaaga maciinsato oo aada qorato sheekhu halkan wuxuu kaga hadlayaa ciddii ugu horreysay ee culuumulxadiid ama usuul xadiid wax ka qorta ayuu rabaa halkan inuu kaga hadlo hadal uu ka soo naqliyey xaafid ibnu xajar raximah ullah oo aada u qiimo badanna u sheegi doonaa laakiin waxaynu isweydiin doonaa intaanaynu warkan akrin su-aal odhanaysa cilmiga la idhaha usuul lxadiid ama culuum lxadiid ama cilmu musطalax اlxadiid cilmigaasi ma <clears throat> cilmi saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo quruntii mufadalkayd taqaanayba mise maaha waxaa la mida usuul lfiqhi lislaami cilmiga la yidhaahdo cilmi usul fiqhi soo cilmi jira maa cilmigaasi hal kaana asaxaabatu radia allahu canhum wاtaabicuun wاlquruun اlmufadala hal kanuu yacrifuuna hada اlcilm ayib waxaa la mid a ah su-aashaas cilmiga cilmu sira ma yaqaaneen alquruun alula min hadihi اlumma mise may aqoonin waxaa la mid a ah naxwaha iyo sarfiga ya culumtaa taqaanaan hadda hal hal hadihi اlculuum ma culuum xaaditaba mise waa culuum kaanat macruufa bal haynoo joogto goormaa wax laga qoray waa masalo kale cilmiga cilmi fulaan la yidhaahdo maalan cilmiga usuululfiqi la yidhahdo maalan haynoo joogto yaa ugu horeeya wax ka qoray waa masalo goormaa wax laga qoray waa masalo laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa hal kaana mawjuudan fi lquruuni اluula mise waa cilmi bidco muxdada itadaxat sura ikhwaan su-aashaasi waadix mata haddii insalaka saailun hadduu qof wax weydiiyaa ku weydiiyuu ku idhaahdo sheekh cilmigan culuum lxadiid ama cilmu usuul lfiqi ama cilmu siirati walmagaazi ama culuum annaxw wasarf hal hadihi culuum kaanat macruufa fii cahdi asxaabi rasuuli lahi sal fi cahdi nabiy sal allah alay waslam wa asxaabihi de waa inaad garan karta waaad ku jawaabsa dukuguraa ka hor warwaxan waa bidca sheekh kullahaa waa min albidac amaba kugu dhahdo sow ma tidhaahdiin habeen iyo maalinba kullu bidcatin dalaalaha de waa bidci daadi ya maxaad ku jawaabaysaa waxaynu leenahay ayuha alikhwa awalu nuqta oo ay tahay inaad ogaato yaa aalib alcilm waxa weeyaan diintani wax inay ku soo degtay bilisaanin carabiyin mubiin maxaan kugu yidhi shareecada rasuulkeena sala allahu alayh wasalama iyo diinta alla nebigeenna ku karaameeyey waxay ku soo degtay siduu alla sheegay bilisaanin carabiyin mubiin luuqada carbeedna waa luuqo kayaankeeda iyo jiritaankeeda iyo leh luuqadaasi rasuulkeena sala allahu alayh wasalama iyo saxaabadiisa iyo quruuntii mufadalka ahayd ee waxa weyaan iyaga ku xigay taabiciintii atbacta waxay u ahayd waa luuqadii ay u dhasheen intooda badani inta aan u dhalanina ama way ku koreen ama way barteen maragtaada marka luuqadaas waxay ahayd afkoodii maxay afgoodii maxay afgoodii hooyaha si saliiqiya oo dhaladnimada ay luuqada u dhasheen ay keentay iyo luuqadu sida ay u dhisan tahay ayay u yaqaaneen luuqada iyo qawaaciddeeda waad fahamt soo ya way kala garanayeen qofka hadlayaa wuxuu adeegsanayo iyo qofka lala hadlayo waxa loo adeegsanayo iyo mukhaatabka lala hadlayaa qof la joogo oo dhow inuu yahay iyo inuu qof baciida yahay waxa lagula hadlayo ma garata way kala yaqaaneen hadalka kiisa wax tegey lagaga hadlayo iyo wax jooga ka lagaga hadlayo iyo wax ka amarkaa ah lagaga hadlayo way kala yaqaaneen way kala yaqaaneen cidda lala hadlaya marka ay tahay cid jamaca waxa qaabka loola hadlayo iyo marka uu yahay qof fardiyo jooga qaabka keliya uu yahay qaabka loola hadlayo waa fahamteen soo ma saliiqada dhaladnimada ay luuqada u dhasheen bay saa ku yaqaaneen wa fii nafsi lwaqti hadalka taraakiibtiisa kala duduwan tarkiib walba wuxuu faa'iideynayo iyo ujeeddada laga leeyahay odhaahdiisa iyo maqalkiisa ay maqlaan bay ku yaqaaneen waayo niman luqadu u dhashay bahay walihaada waata nin raggaa luqada u dhashay ka mid ah uu markiiba soo saaray qalad uu nin qira'a ka galay in allaha bariu min almushrikiina wa soo maa aayadda macnada maxay ilaahay waa ka beri mushrikiinta rasuulkiisuna waa ka beri mid baa wuxuu akhriyay in allaha min almushrikiina wa rasuulihi macnihi wuxuu noqday ilaahay mushrikiintani beri buu ka yahy nebi maxamedna beri buu ka yahy hal xarakaa isbedeshay soo ya dee nin ag fadhiya markiiba waar ukaadi ukaadi ilahay nabigiisa beri kama ahaya <laughs> ya ukaadi ukaadi marka luuqadda uu qur-aanku ku soo degay ee carabiga ahayd ee bilisaanin carabiyiinta mubiinka ahayd ee alla uu ku tilmaamay inuu af ilaahay uu diintiisa u dooray ay tahay waxay ahayd luuqad ay u dhasheen qawaaciddeedana si saliiqiya ay u garanayaan afkoodii hooy ahayd walihaada saxaabada rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam maadaama ay ahaayeen intooda badan ama ama haalibkooda aqlabka maadaama ay luuqada u dhasheen waxa ay culumtay luuqadaasi koobsanayso saliiqinimada ay u dhasheen bay ku yaqaaneen amilo sheego saxaabada rasuulku sala allahu calayh wasalama qawaacidda usulu ee maanta ay ahlulcilmigu waxa weeyaan xarireen waa yaqaaneen aayad qur-aana ayaa saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam markay soo degtay maqleen sida saxiixa ku taalla aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum aladiina aamanuu walam yab walam yulbisuu iimaanahum biulmin walam yab aladiina aamanuu walam yalbisuu walam yalbasuu e-, walam yalbi aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulmin ulaaika lahum lmnu wahum muhtaduun ayadda macnuu waxa weeye kuwii iimaanka laga helay ee aan iimaankoodii wax dulmiya ku dheehin ku darin ulaaika lahum lmnu kuwaasi nabadgelyo taamay leeyihiin waana waanay hanuuneen waa kuwa hanuunay saxaabada rasuulku sal la alay sl ayaddaa markay maqleen nebigay u tegeen calayhi salaatu wasalaam aada bay ugu adkaatay waxay rasuulka ilaahayow wa ayunaa lam yadlim nafsahu waa kuma ninka aan naftiisa meel kaga dhicin ee annaga naga midihi waa kuma kuma rasuulku calayhi salaatu wasalaam ishkaalkii saxaabada ay ay istishkaaleen wuxuu ku yidhi laysa kamaa tadunnuun sidaad moodeysaan maaha dulmiga aayadda ku soo arooray mutlaqu dulmi maaha ama cumuumu dulmi maaha ee waxa weeye waa nooc dulmiga ka midoo waa shirki alam tasmacuu ilى qowli اlcabdi الصaalixi ina الshirka la dulm cadiim saxaabada rasulku sal اla alay sl aayadda siday u istishkaaleen aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum biulmin bidulmin waa nakiratun fi siyaaqi esh fi siyaaqi esh fi siyaaqi nafyi soo maha nakira fi siyaaqi nafyi maxay faaideysaa cumuum waxay ka fahmeen in macnaha aayaddu yahay qofka ilaahay amnigaa u ballan qaaday adduunye aakhiraba amnigaa helaya khaasa waxa weeyaan amnigaas aan qeydka lahayn loo ballan qaaday waa ciddii wax dulmiyaba aan samaynin oon imaankooda ku dhehin qalla haada aw kaur ha yaraado ha badnaado ha muuqdo ha qorsoonaado waxay ka fahmeen inay tahay nakira fii siyaaqi nafyi ama oo ay tufiidu lcumuum oo la rabo dulmi dhan in laga in laga madhnaado ya ma kutub usuul fiqi ku tallayi saxaabadu haye ya waraqaadkii ma la sheekh iyo kuwa lamidka maya say u fahmeen waxay ku fahmeen luuqadii ay u dhasheen hada miaal markaasuu rasuulku sal allahu alayh wasalam wuxuu sheegay nakirada fii siyaaqi nafyi dhacday cumuumkay faa'iideyneysaa inaanu ahayn cumuum maqsuudahe uu dulmiga la sheegayaa uu yahay dulmi khaasa oo bidulmin ay bishirkin looga jeedo marka haduu maxaa meesha ka soo baxay qofkii iimaanka laga helay ee aan iimaankiisii wax shirkiya ku dheehin amni mulaquu leeyahay soo maarti ulaaika lahum lmnu hum muhtaduun maxaa meesha markaa soo baxay qofkiina dulmi aan shirki ahayn sameeyey dee inaanu aayadda ku jirin soo ma waay taasi waa miaal miaal labaad saxaabi baa nabigu yimi alayh salaatu wasalaam markaasuu ku yii nebi maxamedow gabadh baan waddada kula kulmayo waxa weeyaan gabadhaasi waxaan galma ahaynba waan ka waan yeelay waan ab ab jidhkeedii waa taabtay waan dhunkaday waa dembigaasa iga dhacay maxaan sameeya rasuulku sal allahu alayh wasalama waa ka aamusa fawalla rajulu deedna ninkii waa waa iska jeestay nebigu nin buu ka daba diro wuxu uhi u dabadeedna nebigu wuxuu ninkaa ku dul akriyay aqimi salaata aqim salaata طarafay nahaari wazulafa min alleyli ina alxasanaati yudhibna asayiaat saxaabi saxaabadii fadhiyey majliska ka mida sayiada xasano raaci baa waxa weeyaan lagu yiri saxaabigaas saxaabi saxaabadii majliska fadhiyey ka mid a ayaa wuxuu yihi bacd ulculamaa waxay sheegeen inuu riwaayadka waxaa kusoo arortay faqaala rajulu miman kana fi lmajlis ayaa wuxuu yihi ya rasuul allah hada lahu khaasa warkaasi miisaguu ku gaariya warka aayaddu sheegtay qofku markuu dembi ka dhaco inuu dembigii wanaag raaciyo oo waxa weeyaan salaadii oogo oo xasanadii sayi-adii xasano ka dabageeyo oo lagu masaxayo oo oo xaalku yahay in alxasanaat yudhibna sayi-aad haadaa lahu khaasa taasi ma isaga ayay ku gaartay guli nebigu ala ayuu saxaabigaas yii radia allahu tacaala canhu wa rasuulku sala allahu alayh wasalama wuxuu ku yidhi wuxuu ku yidhi bal linaasi kaafa isaga kuma gaar aha ya ee dadkao dhan bay caamu tahay maxaa halkaa ka soo baxay horto bacd lculamaa waxay idhaahdeen ama riwaayadka qaar ku soo arooray inuu mucaad ahaa saxaabiga su-aasha weydiiyey nabiga alayh isalatu slam mucaad ibnu jabal oo miman fi lmajlis kaana miman kaana maca rasuuli lahi sal l sl fi lmajlis macaad baa nebiga wuxuu ku uri sala allahu alayh wasalam nebi maxamedow warkaasi ninkaasi ma isaga ayuu ku gaari rasuulku sala allahu alayh wasalam wuxuu ku yidhi bal linnaasi kaafa ama bal lakum idinka ayuu idiin sugnaaday waxa weeyaan caamatan bal lakum caama uu nebigu ku yuri waa xukun dhammaantiin aa ku dhaqmaysaan oo isaga kuma khaas miyaanay ka mid ahayn qawaacidda usuul fiqiga alcibratu bicumuumi lafdi laa bs laa bikhusuusi sabab saxaabadu maxay doonaya inay hahdaan xukunkani sabab buu ku yimi yo dee ninkan baas waxa weeyaan su-aashiisaa sabab u ahayd fahal hada alxukmu khaasun lahu am lanaa jamiica ya rasuul allah waadix ikhwaan idan saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalama saliiqinimadii ay luuqada u dhasheen bay ku yaqaaneen dilaalaadka nusuusta iyo waxay ku tusinayso oo ay ka mid tahay dee qawaacidda hadda usuul usuul fiqiga aynu naqaano kadalika cilmiga maanta ay u naqaano cilmu siira wlmagaazi maalan mihaal kale saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam waa yaqaane waa la kala naqlin jiray waa la kala qaadan jiray waa la warin jiray waxa la dha cabdillahi bn cabaas bn cabdimualib maalin buu usbuucii wuxuu akhri jiray siiro iyo magaazi sacad bn abi waqaas waa saxaabi saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam ka mid ah, oo min alcashra mubashiriina ha biljana ka mida laba inan oo inamadiisa ka mid ah oo ka mid yahay ismaaciil ibn sacad bin abi waqaas waay waxay yidhaahdeen kaana abi yucallimuna waxa u yihi ismaaciil kaana abi yucallimuna magaaziya rasuuli اllahi salى اllahu alayh wasalama wayacuduha calayna waa uuna beri jiray aabbahayo nabiga sal allahu alayh wasalam siiradiisii iyo duulimaadyadiisii na beri jiray wayacuduhaa calayna waa waano waa waa na weydin jiro waa nalagu imtixaami jiray oo waxa weeyaan wuuna xifdisin jiray yacuduhaa calayna waa noo tirin jiray waana nagu adkeyn jiray wuxuu na odhan jiray hadihi maaahiru aabaa'ikum falaa tudayicuu dikraha tani waa waa ammaanihii iyo sharaftii aabbayaashihin iyo wanaaggii ay diintan u soo galeen iyo taariikhdii ay la soo mareen iyo waxa weeyaan geedigii dheeraa ay nebigooda calayhi salaatu wasalaam la soo qaateen falaa tudayicuu dikrah hadayicina min huna baa la kala kadalika ayuha اlkhwa sidaasoo kale ayaa cilmu xadiisi nabowi usuushiisa ay saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam u hayeen cilmigan musalax oo maala cilmu musalax xadiis markaad isku ko isku soo warkiisa soo shiisho waa cilmi loogu talagalay in lagu hubiyo laguna kala hufo rasuulkeena sal اllah alay waslam wixii ka sugan iyo waxaan ka sugnayn soo ma waa cilmi loogu talagalay ama ku dhisan atahabutu fi lakhbaar akhbaarta iyo wararka la sheegaayo inuu sugnaantooda cilmi ku dhisan wey in akhbaartii iyo wararkii iyo waxa la kala guurinaya layska hubiyana waa manhaj islaamiya oo shareecada asal ku leh ilah muxuu yihi ya ayuha aladiina aamanu in jaakum faasiqu binabayn fatabayanu soo ma haddii qof wargaleenahayn war idiin keeno warkaa ha qaadanina hubiya baa alla yidhi jala wacala ya warka iska hubi markaba xukun ha ku dhis war la hubiyana waxa ugu qiimo badan oo laga tafabuto wixii diin ku saabsan wixii xalaal iyo xaaraan ku saabsan wixii dadka acraadooda ama lagu banaysto ama lagu ilaaliyo soo ma wixii alla laga soo alla laga warinaayo rusushiisii laga warinaayo ummadda waxa weeyaan xaq iyo baadil lagu kala garanaayo de waa waxaa ugu awleysan in la taabuto soo ma aayadda waa maxay hada waa mantuuqa ayuha alikhwa mafhuumkeedu waxa weeye qof wargalana hadduu war idiin keeno oo warkiisa lagu kalsoon yahay warkiisa qaata ha walihaada qiraaadka aayadda waxaa kusoo aroortay ya ayuha aladiina aamanuu in jaakum fasiqun binabahin fatahabatuu hubsada wax ya waay aayado kale oo macnahaas macno lamidi kusoo arorana waa jira nabigeena alayh salaatu salaam sunadiisu warkaa ku akiday iyo in akhbaarta aada laysaga hubiyo aanu qofku wax kastuu maqla la cararin markaasaa nebigu wuxu uhi kafaa bilmari iman an yuxadida bikuli esh bikulli maa samic qofka waxaa dembi ugu filan wuxuu maqlaba inuu sii sheego lanna waxaad wax kastoo aad maqashaa sax maaha waxaa laga yaaa inaad maqasho warar beena oo da warkii beentaa la cararto dabeedna aad sheegto kala naqliso dabeedna wax lagu dhiso hadhowto bug iyo feeg uu noqdo soo mushkilad ma ha dee lagu haa warki wmuu jirin sheekh warka maanta dhan sheeg sheegays dee mabuu jirin si awgeed wax kastaad maqasho ha ku sheekayn ilaa waxaad hubto mooyaane khaasatan haddii uu yahay wax ay ka dhalanayso athar iyo raad iyo fitno iyo dhiig iyo waxyaaba lamidka waxaaba waxa ka awleysan wixii diinta ay ku sugnaanayso xalaal iyo xaraan lagu sugayo nebiga alayh salatu salaam laga warinayo waa min baabi awla soo ma naam waxay ka mid tahay tahabutka fi akhbaartii naqlinteeda cumuuman iyo wixii rasuulka sal allahu alayh wasalam laga naqlinayo ama diini la sheegayo tahabutka layska hubiya waxay ka mid tahay xifdigii alla uu ballan qaaday diintiisa inuu ilaalinayo rasuulkeena muxuu yuri sal allah alay slam man xadaa canii bixadiidin yuraa anahu kadib fahuwa axadu kaadibiin ama fahuwa axadu kaadibeyn kaadibeyn ninka war iga sheega aniga war iga wariya warka oo loo malaynayo ama loo arkay inuu been yahay oo aanu iska hubin beenaalayaasha mid ka mida wey beentuna de waa dembi waa dembi de khatara oo de ifmi cadiimi ka dhasho soo ma waay nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka digay in wax aanu odhan lagu been abuurto kullu haada oo nebigu wuxu ui alayh isalaatu wasalaam man kadaba calayhi mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar walihaada saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam mabdaa ah inay aada u ilaaliyaan oo isaga hubiyaan waxa ay nebiga ka sheegayaan mabda agtooda wuxuu ka ahaa shibhu yaqiina walihaada qaarkood rasuulka sala allahu alayh wasalama war iyagoo in badan la joogay waxa ay ka wariyaan way yara iyagoo ka baqaya in nebiga caleyh salaatu wasalaam waciidkaa uu sheegay ay soo galaan ka baqaya ama waxaanay maaragtay hubin ka sheegaan iyagoo ka baqaya aad bay isu ilaalin jireen qaarkood markay nebiga caleyhi salaatu wasalaam wax ka wariyaan waxay odhan jireen marka wixii ay ka wariyeen sidii ay u shee sidii uu u sheegay u sheegaan waxay odhan jireen aw kamaa qaala aw naxwu dalika aw ama hadal saasoo kalaabuu nebigu yihi ama maxay ka cararayaan inay been sheegaan qaarkood sida ay nebiga warka ay ka sheegayaan u hubaan waa kuwa mararka qaarkood ka odhanaya nebi maxamed baan warkaa ka maqlay markii aan ka maqlayay nebiga warkaas waxa weeyaan warkaa dhegahayguna waa weeleeyeen dhegahayguna aada bay u dhugteen qalbigayguna aada buu u weeleeyey ma garata intaas oo jeer ama inta intaasoo jeer ka badan baa nebi maxamed sal allahu alayh wasalam warkaa ka maqlay muxuu sidaa u leeyahay wuxuu doonaya inuu caddeeyo inuu wuxuu nebiga ka sheegay sal allahu alayh wasalama wuxuu hubo ay ay tahay ya waadhu wacaahu qalbi wasamicathu aynaaya bu le wasamicathu udunaaya buu leey wasamicathu udunaaya waay saxaabada nebiga calayhi salaatu wasalaam markay war maqlaan aanay hore u maqlin way hubsan jireen balaan hadda amfilo midhiya labo balaan sheego saxaabiga la yidhaha cumar khadaab radi allahu tacaala canhu ayaa waxaa u yimi oo gurigiisa ugu yimi abu muusa alashcari abu muusa alashcari albaabku ku garaacay isagoo istiidaan dalbaya soo saama mar iyo laba markuu istiidaan dalbay saddexdii jeera sharcigooga ogolaa uu istiidaan dalbay uu arkay inaan loo idmin muxuu samey mus abu muusa iska noqdo hadhow cumar guduhu ku jiray waa mashquulsanaa laakiin kaanahu inuu codkaabu muuse gartay markuu dee istidaan dalbayay a ma soo galaa waxa weeyaan mma ma lay ogolaanaya inaan soo galo inuu codkaabu muuse garanayay bay u eg ama uu gartay inuu abu muuse yahy markuu cumar mashquul bahay shuqligii uu hayay u ka faaruqay ayuu wuxuu raadiyey waryaa inuu garaacay abu muuse kaanii inaan abu muuse codkiisa maqlay deedna mar dambaysa arkan isaga abu abu musa alashcari abu musa alashcari baa u sheegay ku uri waan ku imiyo saddex jeer baan de istiidaan markaad maaragtay markii aanan idan helin waan iska noqday waayo nabigu alayh isalaatu wasalaam wuxu hi istiidaanku waa saddex jeer fain udina laka fadkul wailaa farji siduu allaba dee qur-aan ku cumar khadaab radi allahu tacaala canhu markuu abu muuse ku yihi nebigaa sidaa yidhi cumar intuu abu muuse ka buuxsaday buu wuxuu yihi lataأtiyanna calى hada bibayina aw la afcalana bika kada wa kada warkaa cid markhaatiyaad keeni doontaa iyo caddayn baad u keeni doontaa haddii kale wixiina kala qabsado waad arki doontaa haddii kale wixiina kala qabsado waad arki doontaa abu muuse alashcari saxaabadii rasuulka sal la ala waslm buu ku noqday masaajidkii buu yimi majlis ansaari fadhido ayuu u yimi markaasuu ku waryaaraya waar xadiisa lisidaan cid maqashay ma jirta markaasaa la yidhi oo nabiga ka maqashay calayhi salaatu wasalaam masale abu muusa maxaa dhacay markaasuu aniga cumar ba warkaasna dhex maro debiyina layga rabaa caddayn ya abu saciid alkhudri oo raggii majliska fadhiyey ninka ugu yara ayaa abu muuse la raaciyey abu muuse eh, ayaa waxaa la yidhi abu saciido raac abu muuse lashar cumar bay u tegeen abumu abu saciid alkhudri baa wuxuu sheegay isaga iyo saxaabo kalaba dee inay nebiga sala allah alayh wasalam warkaa ka maqleen waa abu muuse sheegay abu muuse sheegay markaasu wuxuu yihi cumar khadaab wuxuu yihi samictu shaya sida riwaayadka qaar ku soo aroortay faaxbabtu an atahabata minhu su-aal bay ka jawaabaysaa hadalkan iyo hadal soo socda saxaabiga la cumar khadaab miyuu tuhunsanaa saxaabiga la yidhaahdo a muse la sheegay miyuuse aaminsanaa inaan mise waxay warkiisu ahayd khabar aaxaad qof kale wark qof kaliyo warkiisa waxba laguma dhiso saas waa aaminsanaa jawaabtu waxaa weeye cumar abu muuse umuu weydiin bayino iyo caddayn umuu weydiinin aaminsanaan uu aaminsanaa inaan khabarulwaaxid xujo ahayn hada kalaam faad waqaaci badanoo cumar khadaab uu khabarulwaaxid ku dhaqmayna waa la hayaa marka taa iyada halkan iska dhig manuu tuhunsanayn radia allaahu canhu walihada cumar wuxuu yidhi samictu shay-an faaxbabtu an atahabata minhu shay baan maqlay markaa igu cusbaa oo nebiga sala allah alay slam laga sheegay oo aan anigu aanan nebiga ka maqlin dabeedna waxaan jeclaystay inaan iska hubiyo mar kale waxaa riwaayadka ku soo aroortay inuu ku yihi abu muusa alashcari cumar amaa inii lam atahimka kumaan tuhmin walaalo oo nin la tuhme ma tihid oo warkaa bayino kumaan weydiin inaad mutaham cindii ka tahay ama nin aan wargaleen nin aan warkiisu sax ahayn aad tahay abu muusa alashcari waa min culamaai saxaaba soo ma ya laakiin maxaa saa u sameeyey walakinii khashiitu an yataqawala annaasu calaa rasuuli lahi sal sl laakiin waxaan ka baqay in qof walba nebi maxamed war ka sheego oo qof walba waxaanu hubin nebiga isaga tiiriyo si awgeed si aanay dadku u dhiirinin oo aanay ugu dhiirinin waxaan la hubin inay nebiga ka sheegaan ayaan kuu idhi bayiina la ka arag tahabut bay markaa ka ahayd iyo hubsiimo hubsiimuna de waa shay aada u qiimo badan waxayna ka ahayd darsi uu u dhigayay ama tusaayey sida ahlucilmiga qaarkood ahlucilmiga qaarkood waa qisadani waxay dhacday oo abu muuse iyo iyo cumar warkani dhex maray markuu saxaabiga la yidhaahdo cumar khadaab radi allahu tacala an waqtiguu khaliifka ahaa marka mjli majliska uu warkan ka sheegay ninka la yidhaahdo abu muusa waxaa fadhiyey dadaan dadaan nebiga calayhi salaatu wasalaam soo gaarin oo dadkii wakhtigii dambe islaamay ka mid a cumar wuxuu doonay inuu kuwaa baro in nebi maxamed warka laga sheegayaa uu u baahan yahay iska hubin oo wax walba laga sheegi karin waadix ikhwaan walaakinii khashiitu an yataqawala annaasu calaa rasuuli illahi sala allah alayh wasalam inay nebiga waxaa dadku fudaydsadaan warka laga sheegayo oo dabadeedna fudaydsigaasi uu keeno in beeno badan nebiga laga naqliyo ayaan ka baqayo waxaan doonay dadka inaan u sheego oo tusiyo waar nebi maxamed waxaa laga sheegayaa hubin bay u baahan tahay ee la socda walihaada taabiciinta qaarkood waxay idhahdeen saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam ciddii nebiga war ka sheegta waxaa la odhan jira haye warkan inuu garanaysaa haddii lagab haddii uu noqdo warkaasi waraan la ogeyn ama qarsoon waxaa la odhan jiray haye hadda warkaa meeshaad ka keentay sheeg saa awgeed buu i kumuu dhiiran jirin dadku kumay dhiiran jirin meelay majaalista saxaabada rasulka sal alla alay slam fadhiyaan inay nabiga alayhi salaatu wasalaam si yar waxaan la hubin isaga sheega khaasatan qofka warka laga qofka warka sheegaya hadduu yahay qof aan warkaasi ehel u ahayn ama warkaasoo kale isagoo kale laga qaadan karin waa la iska hubin jira waxay culimadu idhahdeen muxadiiinta tahabutka iyo ay akhbaarta ku sameeyeen ee ay qawaacidda qiimaha badan u dejiyeen ciddii uswada iyo kudayashada ay kaga daydeen waa cumar khadaab radi allahu tacala canhu iyo ragga lamidka aan labaad sheego miaalka labaad wuxuu yihi cumar khadaab radi allahu tacala ma saxaabi saxaabada rasulka sal allah alay waslam ka mid ah shaan baa la odhan jiray ayuu wuxuu maqlay isagoo akhrinaya aayad qur-aana dabadeedna hisham aayadda qur aanka wuxuu u akhriyey sidii cumar uuga maqlay nebiga calayhi salaatu wasalaam si aan ahayn haddaan si kale u idhaahdo qiraacadu nebiga ka maqlay qira aan ahayn ayuu hisham ku akriyey aayaddii qur-aanka cumar hisham uu iska laalaadiyey wuxuu ihi warkani inuu nebi maxamed sidan yaa kugu akriyo nebigaa igu akriyo war nebiga kuma akrinayna keen bulo waa kaxeeyey nebi maxamed ayuu ula tegey isagoo halkaa haya ma garata markaasu wuxuu ku yii nebi maxamedow ninkan soo maaragtaa aayad quraan bal hadda quraan aayad qur-aan aad ii akhrido saasa buu akhrinayaaye bal hadda dhegeyso si aad igu akhriday saan buu akhrinaya nebigu wuxuu ku yihi fukaw yaa cumar horta bal siidaa ya dabadeedna hishaan baa lagu yihi akhri wuu akhri hishaam cumarna waxaa lagu yihi akhri isna wuu akhri nebigu wuxuu yihi sida mid walba sidii u akriyay nabigu uri saasaa lagu soo dejiyey cumar khadaab radi allahu tacala canhu ma wuxuu aaminsanaa saxaabada rasulka sal la alay sl yihiin la huwa araada an yatahabata min alqiraaca marka masaladaas waxaa ku tusinaysaa iyo waqaaicii kaleynu sheegi doonaa in saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalama cilmigan ay u hayeen oo ay yaqaaneen oo usuushiisu ay macruuf ahayd ahlulcilmigii ka dambeeyeyna ka shaqeeyeen muxuu yihi saaxib maraqi sacuud cilmiga usulufiqiga ciddii ugu horeysay ee aliftayna shaafici ahayd kitaab mucawan kitaab ciddii ku qortay inay imaam shaafici ahayd ama kitaab qortay laakiin ciddii ka horeysa aima ahayd ee culimo ahayd ama culimadiis ha noqdaan ama culimadiisu culimadoodii ha noqdaan ama tabacu atbaac ama taabiciintii ama saxaabadii rasuulka inay yaqaaneen si saliiqiya u yaqaaneen ya inay si saliiqiya u yaqaaneen oo dee luuqadii ay u dhasheen iyo madluulaalkeedii iyo waxyaabahay ku tusinayso iyo tacaabiirtu si waxay ku kala duwan yihiin iyo siyaaqa hadalku wuxuu ku kala duwan yahi iyo hadalka kiisa qaydan iyo kiisa mutlaqa iyo kiisa caamka iyo kiisa khaaska iyo kiisa amarka iyo kiisa nahyiga inay kala yaqaaneen wuxuu hi bdillah masuud ya ayucabdillah mascuud saxaabi wuxuu hi ya ayuha aladiina aamanuu haddaad maqasho ilaahay oo nidaaga ugu yeeraya addoommadiisa haddaad maqasho fa arcihaa samcaka dhegaha dhegahaaga u raaric ya dhegahaaga fainahu ama waa khayr lagu amrayo ama waa shar laguu diidaya labada mid weyaan ma garata ama waa khayr lagu amrayo ama waa shar lagu diidayo marka way kala yaqaaneen naasik iyo kala yaqaaneen ma garata muxkamkii mutashaabih kala yaqaaneen radia allahu canhu waa wahaakada sidaasoo kale ayaa cilmigan culuum xadii na uu u ahaa mid agtooda macruuf ka ah qawaacidiisa hadda aynu hayno waxa weeyaan ilaa iyo markii dambe dee la dawinay sidaynu arki doono taabiciintii saasoo kale iyagana oga qaateen sidii ay saxaabada rasul sal sl akhbaarta u hubsan jireen ayaa loo kala hubsan jiray ayaa loo kala hufi jiray sidaynu dib ka sheegi doono ka tilmaami doono waxaynu tilmaami doonaa taabiciinta iyo bal iyaguna siday ahaayeen xataa nacrif culuumtan in ahayd culum jirtay oo aimada iyo culimadu yaqaaneen oo aan ahayn wax iska yimi ah, markii dadku ay dad badan ay diintii soo galeenna ay u baahdeen in loo dawiino oo loo qoro oo loo magaranays subxaanaka allahuma bxamdika la ilaha illa anta astaqfiruka watuub